بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول المصنف رحمه الله تعالى فصل في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال وتعدد الشهود وما لا يعتبر فيه ذلك مع ما يتعلق بهما فصل كان وحكو سابسن yahay waxaa loo ictibaarinayo ama loo tixgelinayo markhaatiga ragga iyo waxaan loo tixgelinaynin iyo waxa loo tixgelinayo inay shuhuuddu ay tacadudaan ay tiroobaan iyo waxa aan loo shardinayn arrinkaas laa yuxkamu lagu xukumi maayo bishaahidin hal markhaati ila fii hilaali ramadaan bisha ramadaan dhalashadeeda mooyaane fi ladhari muctamad haddaan qabanno wayushtarad waxaa loo shardiyaa lizinaa zinadii arbacatu rijaalin afar nin inay ka marakacaan waliliqraari wayushtarad waxaa loo shardiyaa liliqraari qiraal bihi bizina zinadii la qiro inaani labaa loo shardiyaa fi ladhari muctamad haddaan qabanno wa fii qowlin qowl baa wuxuu leeya maye arbacatun afar baa loo shardiyaa walimaalin wayushtaradu waa loo shardiyaa limaalin xoolihii waxaa loo shardiyaa wacaqdin maaliyin iyo heshiiskii maaliga ahaa ama mucaamaladii maaliga ahayd ka baycin sida iibkii waiqaalatin iyo celintii iibka waxawaalatin xawaaladii wareejintii wadamaanin damiinashadii waxaqin maaliyin xaqii maaliga ahaa wadalika miaalka khiyaarin sida khiyaarkii weeye waajarin madashi weeye rajulaani laba nin ayaa loo shardiyaa aw mase rajulu nin iyo wamra'ataani laba dumar ah waligayri dalika wixii intaa ka soo hadhay min cuquubatin cuquuba ah lilaahi tacala ilaahay u sugnaatay aw mase liaadamiyin aadami u sugnaatay wamaa yaalicu waxay daalacdaan calayhi maagaas ama shaygaas rijaalun rag haaliban sida badan wadalika miaalka nikaaxa nikaax weeye wa alaaqin furiin weeye warajcatin rajcadii weeye wa islaamin islaamnimadii weeye wa riddati riddadii weeye wa jarxin la dhaawacayo la durayo weeye wa tacdiilin in cadaalad lagu xukumo shuhuuddii weeye wa mowtin geeridii wa icsaarin caydhnimadii wa wakaalatin wakiilashadii wa wisaayatin dardaarankii caruurta in la ilaaliyo la dardaarmayey wa shahaadatin markhaati furid calaa shahaadatin markhaati laga markhaati kaco rajulaani laba nin baa loo shardiyaa wamaa takhtasu waxay la gaar tahay bimacrifatii garashadiisa annisaau dumarkii aw mase laa yaraahu aysan arkaynin rijaalun rag haaliban sida badan wadalika miaalka bakaaratin sida bakaaradii weeye bikranimadii wa wilaadatin dhalmadii wa xaydan xaydkii wa radaacin nugmadii wa cuyuubin iyo ceebihii taxta hiyaabi oo dharka ka hooseeyey yahbutu waxaas wuxuu ku sugnaanayaa bimaa sabaqa wixii tegey iyo wa biarbacin niswatin iyo afar dumar ah waaya waxyaabaha laga markhaati kacayo marka la eego tirada shuhuudda iyo dadka ka markhaati kacaya rag iyo dumar waxay yihiin waxaa loo qaybiyaa shan qaybood shantii qaybood buu mualifku isdaba dhigay qaybta koobaad waa maa yuxkamu fiihi bishahaadati rajulin waaxid waa hal shaahid rag ah hal cadlo ka markhaati kici karo hal nin keliya ayaa ku filan kaasina waa bisha ramadaan oo keliyeeta waaya kitaab asiyaam bay soo dhaaftay nooca labaad waxa weeye wax loo shardiyo afar rag ah kaasina waa zinada ashahaadatu calaa ficli zina qofkii mar ka markhaati kacayo zinadii qof inuu zina ku dhacay waxaa shardi ah afar ragga inay ka markhaati kacaan liqowlihi tacaala wاladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam yaأtuu biarbacati shuhadaa kuwa qadfaya dumarka waxa weeye cafiifaadka ee dhowrsoon kadibna aan la imaanaynin afar markhaati aan keenayn fajliduuhum amaaniina jalda waaya qiraarka la qirayo zinadana waxaa loo shardiyaa laba nin qofka hadduu qirto zino inuu ku dhacay ee qofka ka markhaati kacaya qiraalkiisaas waxaa shardi ah inay laba shaahid noqdaan oo rag ah sida aqaariirta kale waxyaabaha kale ee qiraalada kaleba loo shardinayo kaasina waa nooci labaad waaya nooca labaad haddaba waxaa weeye afar raga ah wixii loo shardinayo oo zinadii ah qiraalka laakiin zinada laba ragama loo hardiga iilba wuu le qiraalka zinadana waxaa loo shardigaa afar sida ficilka zinada loogu shardiyo afar ragayna ka markhaati kacaan ayaa qiraalkana afar loo shardinayaa maalka waa nooca saddexaad qofkii hadduu ka markhaati kacayo xoolo ama mucaamalo maali ah heshiis maali ah sida iibkii iqaaladii iqaaladu waxaa weeye Eh, waxaad soo iibsatay ood celinayso qofkii ku celinayso ood leedahay beyci ii fasakh eh, ilaahay dartii u fasakh ceeb maadan ku arag laakiin shaygii kuma qancin maalan khiyaaru shardare ma haysatid kaasaa iqaale la yidhaahdaa man aqaala naadiman aqaala allahu casratahu yowma alqiyama ku nebigu alayhi salaatu wasalaam beyci iyo iqaaladii xawaaladii waa dayn dayn lagu wareejiyo damaankii waa damiinashadii xoolaa la damiininayay xaqii maaliga ah waa xaq ku tacalluqa sida khiyaarka beyc wuxuu leeyahay khiyaar ashard iyo khiyaar almajlis iyo khiyaar alcayb iyo wixii la midka ah. waaya halkan waxa loga jeeda lakin khiyaar majlis ama khiyaar shard kaasna in laga markhaati kaco ajashi ajashi waxa wey waa madashii loo samaynaya xoolaha ajasha waxa weyaan dayntii maalan ama ajashii beeca lagu heshiiyey muddadii lagu heshiiyey in lacagti lakala qaato waxaasoo dhan wixii xoolaba ku saabsan waxaa loo shardiyaa laba nin ama nin iyo laba dumar ah. laba nin ama nin iyo laba dumar ah liumuumi qowlihi tacaala baa u daliila min rijaalikum fain lam yakunaa rajulayni farajulu wamra'ataani buu ilah yidhi yacni markhaati u yeela waxaa dhexdiinna maraya ee idin dhex maraya mucaamalo ah laba nin oo waxa weye markhaati ah u yeela fain lam yakunaa rajulayn laba nin haddaysan noqonin farajulu nin iyo wamra'ataani laba dumar ah markhaati uga dhigan aayaddaas waa daba tusinaysa wixii xoolo ku saabsan ayaddan waa ayaddii mudaayanada aayaddii diinta ku saabsaneed weyaan waayahay diintuna waa nooc mucaamaladii ka mid ah mucaamalaadkii maaliga ah wixii intaa ka soo hahay waa nooca afraad wixii ka soo hahay wixii aan soo xusnay oo zinadii iyo wixii xoolo aan ahayn wixii zinana aan ahayn xoolana aan ahayn xoolana aan qasteen oo waxaas noqon karaa wuxuu noqon karaa cuquuba lilaahi tacaala cuquubo ilahay u sugnaatay sida riddadii qofkii inuu ridoobay qadcu ariiqii qofkii jidgooyaha sameeyey shurbigii khamriga waxaas waa cuquubaat lilah ama cuquubo aadamiga u sugnaatay sida maalan qof inuu qof kala dilay qatlu nafs ama xubin ka gooyey ama u qadfay taana waa cuquubaat liaadamiyin ama waxay raggu inta badan daalacdaan maa yaalic calayhi rijaalu haaliban wax inta badan raggu ay arkaan dumarka oga badan yihiin agga yani dhexgelkiisii aragtidiisii labaashiradiisa sida guurkii furiinkii rajcadii islaamkii qofku soo islaamay riddadii qofkii diintu ka baxayay jarxigii jarxiga waxa wey shuhuudda in la duro wax laga sheego ladhaho qofkani markhaati ma galo waa qof faasiq ah tacdiilkii qofkii in lagu cadaalil xukumo la dhaho qofkani waa qof eh, cadli ah oo markhaatiga geli kara geeridii qof inuu dhintay in laga markhaati kaco icsaar caydhnimadii qofkani inuu qof mucsira yahay qof deen lagu leeyahy maalan in mucsir inuu yahay laga markhaati kaco wakaaladii qofkani inuu wakiil yahay wisaaya waa qofkii yani wisaayo waa dardaaran caruurta ee laga dhintay loo dardaarmo oo aabbahood maalan u dardaarmay qof kale inuu daryeelo oo xanaaneeyo oo xoolaha u maamulo taasaa wisaaya ladhahda shahaada calaa shahaada waa markhaati laga marakacayo markhaati kale haddii shuhuuddii asalka ahaa ay iman kari waayaan maxkamaddii licudrin ma liajli maradin maalan xanuun iyo wixii la halmaada markhaati kale ayaa waxa weeye soo dhegaysanaya shahaadadaas oo kadibna maxkamadda horteedii ka qiraya shahaada calaa shahaada la dhaha waxaasoo dhan waxa weeye dumarkii ma soo gelayaan laba nin ayaa shardiga laba nin ugu yaraan ayaa ka markhaati kici kara nikaaxa asaga waxaa ku soo arooray laa nikaaxa ilaa biwaliyin wa shaahiday cadl shaahiday cadli baa lidhi waa raggii zuhrina waxa laga wari inu madat الsunaةu بأnhu la تجuز شhahaadaة النisaaءi شhahaadaة النisaaءi في الxuduudi walaa في النikaaxi walaa في الطلاaq yani zuhri wuxuu yidhi oo taabiciinta ka mid ah sunnadu waxay ku dareertay inaysan dumarku markhaati ka geli karin xuduudda iyo guurka iyo talaaqa dumarku inaysan markhaatigoodu uusan halkaa ku soconaynin waxyaabaha kalena waa laba qiyaas qaatee soo xusnay kaasina waa nooci afraad nooca shanaad waxaa weeye oo waxay dumarku inta badan ay ayagu daalaacdaan ama garashadiisa ay la gaar yihiin aqoontiisa iyo garashadiisa ay inta badan ayagu khaas leeyihiin oo inta badan raggu aysan daalacanin sida maala gabadh inay bikr tahay inaysan bikr ahayn dumarka inta badan daalacda dhalmada xaydka nuugmada gabadhan inay ilmaha nuujisay cuyuubta dumarka ee maryaha ka hooseeya waxaasoo dhanna wuxuu ku sugnaanaya wixiina soo dhaafay wixina soo dhaafay maxay ahaayeen birajulayn aw rajulin wamra'atayn nin laba nin ama nin iyo labo dumar ah laba nin ama nin iyo labo dumar ah wa biarbaci niswatin iyo afar dumar ah afar dumaroo khali ah keligood way ka markhaati kici karaan waa meesha keliya la ogolyaha dumarku inay keligood hee ayoon rag ku jirin ay ka markhaati kici karaan الزهري waxa laga wariyey ibn abi shayba uu ka soo saaray madat الsunaة بأnnahu تajuuزu شhahaadaة النisاءi فيma laa yaطلcu عalayhi غayruhuna min wilaadaة النisاءi وacuyuubihin sunnadu waxay ku tagtay buu idhi in ay bannaan tahay markhaatiga dumarku waxaysan khayrkoo daalacan karin oo waxaysan khayrkoo daalacanin oo ah dhalmada dumarka iyo ceebahooda macnaha markhaatiga dumarka ayaa bannaan halkaa ku bannaan laakiin raggana way soo geli karaan halka oo rajulaan waa la aqbalaya rajulu wamra'ataanna waa la aqbalaya wuxuu idhi laa yuxkamu la xukumi maayo bishaahidin hal markhaati ilaa fii hilaali ramadaan bisha ramadaan dhalashadeeda mooyaane fi adar muctado haddaan qaban oo yushtarad waxaa loo shardiyaa lizinaa zinadii waxaa loo shardiyaa arbacatu rijaal afar rag ayna ka markhaati kacaan waliliqraari wayushtarad waxaa loo shardiyaa liliqraari qiraar la qiraya bihi zinadii inaan laba rag ah ayaa loo shardiyaa fi ladhar wafii qowli qowlna wuxuu leeyahy arbacatun waxaa loo shardiyaa afar rag ayna ka markhaati kacaan zinadii walimaali wayushard waxaa loo shardiyaa limaalin xoolihii marka laga markhaati kacayo wa caqdin iyo heshiis maaliyin oo xoolo ku saabsan ka baycin sida iibkii wa iqaalatin iyo celintii waxaa weeye iibka wa xawaalatin iyo xawaaladii wa damaanin damaankii wa xaqin maalin aqii xoolaha ku saabsanaa ka khiyaana sida khiyaarkii wa ajarin iyo madashii rajulaani laba raga mise rajulu nin iyo mraataani laba dumara waliayri dalika wixii intaa ka soo harayna min cuquubatin oo ah cuquubo lilahi tacala ilahay u sugnaatay mise liaadamin aadami u sugnaatay wamaa yaalicu calayhi rijaalu raggu waxay daalacdaan haaliban sida badanka nikaaxin sida nikaaxi walaaqin iyo furiinki warajcati rajcadii waislaamin islaamnimadii waridati riddadii wajarxin duridii la durayey waxa weye shuhuudda watacdiilin iyo ku cadaalixukmidii shuhuudda lagu cadaalixukminayey wa mowtin geeridii waicsaarin caynnimadii wa wakaalatin wakiilashadii wa wisaayatin dardaarankii loo dardaarmayey waxa way carruurta daryeelkooda iyo wixii la halmaada wa shahaadatin iyo kumarakici calaa shahaadatin markhaatika lagu marakaco rajulaani baa loo shardiyaa laba rag ah wamaa takhtasu waxay la gaar yihiin bimacrifati garashadiisa annisaau dumarkii awmase laa yaraahu aysan arkayni rijaalu raggu haaliban sida badan wadalika miaal ka bakaaratin sida bakaarinnimadii gabadha wa wilaadati dhalmadii wa xaydan xaydkii wa ridaaci nugmadii wa cuyuubin iyo ceebihii dumarka ee taxta iyaabi maryaha ka hooseeyey yahbutu waxaasoo idil wuxuu ku sugnaanaya bima sabaq wixina soo dhaafay wa biarbaci niswatin iyo afar dumar ah wamaa laa yahbutu wixii aan ku sugnayn wamaa shaygii laa yahbutu aan ku sugnaanayn birajulin nin iyo wamra'atayn laba dumar ah laa yabatu ku sugnaan maayo birajuli nin iyo yemiini dhaar wamaa abata wxii ku sugnaada bihim waxa weeye ay birajuli nin iyo wamra'atayn laba dumar ah abata wuxuu ku sugnaanayaa birajuli nin iyo wayemiini dhaar ilaa dumarka ceebahooda markii laga reebo wanaxwiha iyo wixii la mid ah walaa yabut shayun shay kuma sugnaado xuquuqdii ka mid ah bimra'atayni laba dumar ah iyo wayemiini dhaar wuxuu wax kasta aan ku nin iyo laba dumar ah markhaatigooda ku sugnaan maayo nin iyo dhaartiis qofkii muddaciga dhaartiisa iyo nin kale oo shaahid ah hal shaahid iyo nin dhaartii ku sugnaan maayo wixii eh, aan ku sugnaan karin ama aan lagu sugaynin markhaatiga nin iyo laba dumar ah ku sugnaan maayo hal nin markhaatigii iyo dhaartii qofkii muddaciga ahaa maxaa yeelay ninka iyo labada dumarka ayaa ka xoog badan ninka shaahidka ah iyo dhaarta muddaciga marka kii xoog ku sugnaan waayo waxan min baab awla wixii ka sokeeyey ka daciifsanaa inuu ku sugnaanayn wixii ku sugnaada nin iyo laba dumar ah markhaatigoodna wuxuu ku sugnaanayaa hal nin markhaatigii iyo dhaartii qofkii muddaciga ahaa dhaartii qofkii hee muddaciga ahaa waayo kaasina muxuu ahaa oo soo dhaafayde ee kii waxaa weeye saddexaad iyo kii shanaad wey kii saddexaad nidhi wixii xoolo ku saabsan waxa weeye rajulun wamra'ataan way soo galaan wixii waxa weeye dumarkay la gaar yihiinna wuxuu ku sugnaanaya isna rajulun wamra'ataan birajulin wamra'atain marka waxaas waxaa lagu sugi karaa hal nin markhaatigii iyo yemiin ulmuddaci qofkii wax sheeganaya dhaartiis oo ku kabayo waxa weeye halkaa markhaati taasna waxaa daliil u ah xadiidkii muslim uu soo saaray in nabiga calayhi الsalaatu wasalaam uu ku xukumay bishaahidi walyamiin hal nin markhaatigii iyo dhaar waaya saasna waxaa ku tegey jumhuur اlculamaa salafan wa khalafan culamadii hore iyo culamadii dambeba abu xaniifa maa khilaafa waaya laakiin xujadan waa xujo naaqisa xujada hal nin markhaatigii iyo yamiin اlmuddaci waa xujo naaqisa xujo dhammaystiran ma laakiin kuwii kale o dhan waa xujooyin kaamil oo dhammaystiran tan laakiin waa xujo naaqisa saasdartayada shuruudo gaaray leedahay waxaa laga soo reebayaa un ilaa cuyuuba dumarka ceebahooda wa naxwiha dumarka ceebahooda waa laga soo reebayaa oo ku sugnaan maayo waxaa weeye hal nin iyo yemiin ilmuddaci wixii la midkaana waxa wey sida radaaci arrimahaas waa arrimo khatarahoo xoolihii way ka duwan yihiin sidaa ku sugnaan maayaan bishaahidin wayamiin xuquuqdu gebi ahaanba kuma sugnaato markhaatiga laba dumar ah iyo dhaartii muddaciga macnaha laba dumaroo bedel ashaahid yani halkii nin ee markhaatiga ah in lagu bedelo laba dumar ah iyo dhaartii qofkii muddaciga ah xuquuq ku sugnaata ma jirto maxaa yaele wax nasoo ku soo arooray ma jiro laakiin hal nin markhaatiga iyo yemiin almuddaci taas nusuus baa ku so aroortay laakiin laba dumar ah iyo yemiin almuddaci wax ku soo arooray ma jiro saa dumarka keligood waxa weeye lama aqbalayo wixiina soo dhaafay mooyaane laakiin dhaar in lagu kabo laba dumar ah, ma soconayso wainamaa yaxlif wuxuu dhaaranaya almuddaci qofkii wax sheeganaya bacda shahaadati shaahidihi markhaatigiisii markuu markhaatiga guto kadib wa tacdiilihi weliba shaahidkiisa la tacdiiliyo wayadkur wuxuu sheegayaa fii xaliifi dhaartiisa dhexdeeda wuxuu ku sheegayaa sidqa shaahidi kan markhaatiga run runtiisa inuu run sheegayo fain taraka hadduu ka tago alxalifa dhaartii wa alaba uu codsado yemiina khasmihi qofka waxa weeye ka soo horjeeda ee doodaya dhaartiisa falahu daalika arrinkaa xaq buu leeyahay fain nakara qofkii wax lagu sheeganaya hadduu ka aamusa dhaartii falahu qofkan wax sheeganaya wuxuu xaq leeyahay an yaxlifa inuu dhaarto yemiina araddi celinta dhaarteeda waa yemiintii marduudada ahayd i muctamad haddaan qabanno wuxuu ku yidhi qofka waxa weeye la imanaya hal markhaati isla markaa raba inuu halka markhaati la dhaarto waxaa looga baahan yahay inuu dhaartaas guto oo u dhaarto markii shaahidkiisa uu markhaatigii la yimaado halkii shaahidu watay horta ha ka horeeyo oo markhaatigii yani ha guto markii la tacdiiliyey kadib taasaa shardi ah waa in shaahidka la tacdiiliyo shahaadadiina uu gutaa kadib ninkan muddaciga ahaa uu dhaartiisa ku xoojiyaa shaahidkaas waa in tartiibka la raacaa maxaa yeelay ninkan dhaaranaya ee muddaciga ah markaasuu jaanibkiisa xoogaysanaya markii de shaahidkiisu ka horeeyo ayuu jaanibkiisu qawi noqonaya dhaartuna had iyo jeer waxay la jirtaa fii jaanib اlqawi qofka jaanibkiisu xoog badan yahay ayaa dhaarta walidalik buu nebigu yhi alayhi الsalaaةu wasalaam albayinau cala lmudaci qofka wax sheeganaya waxa laga rabaa markhaati walyemiinu dhaartana calaa man ankara qofkii inkira ayaa lagu leeyahay maxaa yeel mudacaleyga waxa weye jaanibkiisa xoog badan maadaama alaslu macahu asalkiibuu sitaao asalkuna waxaa weye bara'atu dima inay dimadiisu beri tahay waaya marka waa in tartiibka la raacaa isla markaa wuxuu ku sheegayaa dhaarta uu dhaaranayo qofkan mudaciga ah ninkaa shaahidka ah ee markhaatigiisa ah inuu rullown yahay oo run sheegayo isla markaa inuu mutaysanayo waxa uu sheegtay oo muxuu leeyahay maalan wallaahi shaahidii saadiqun fii shahida bihi wa ana mustaxiqun likada ilaahay baan ku dhaartay ee run buu sheegayaa wuxuu ka markhaati kacay run buu ku sheegayaa aniguna waan mutaysanayaa oo waan mutaystay waxaas oo iga markhaati kacay saasuu leeyahay haddaba hadduu dhaartii ka tago oo uusan dhaaranin markuu markhaatigiisii uu eh, u maragkacay eh, oo uu dalbado ninkan khasmigiisa ah ee ishayaan ee muddaca calayhiga ah inuu u dhaarto hadduu dalbado arrinkaas waa loo ajiibayaa oo xaq buu u leeyahay maxaa le waxaabaa dhici karta kaa muddaca calayhiga ah inuu dhaartii ka tawaruco waayahay laakiin hadduu ninkaa mar u dhaarto xaqiisii saasuu ku dhacay markaa ma dhaaran karo aqiisii u dhacay haddaba ninkan muddaca calayhiga ah marka la yidhi dhaaro hadduu dhaartii ka aamuso qofkan muddaciga ah xaq buu u leeyahay markaa inuu hee dhaarto yemiin almarduuda yemiintii marduudada ahayd wuu dhaaran karaa sida asagoo markhaatiba haysan hadduusa markhaati haysan somuusan yemiin marduuda dhaarteen waa sidoo kale marka wuu dhaaran karaa markaa xaqiina uu mutaysanaya wuxuu idhi walow kaana hadii uu ku sugan yahay biyadii gacantiisa amatun adoon wa waladuha iyo waladkeeda faqaal dho rajulu in haadihi tani mustawladatii waa ka waladashaday caliqat ilmaha way gunuday bihaada ilmahan macnaha urkiisa qaaday fii milkii milkiga dhexdiisa uur qaaday ilmahan oo xalafa la dhaarto maca shaahidin hal markhaati abata waxaa sugnaanaya alistilaadu waladdashigii baa sugnaanaya laa nasabu waladi waladka abtirkiisu sugnaan maayo wa xuriyatu xornimadiisana sugnaan maysa fi adhaar ninbaa wuxuu haystay adoon iyo weladkeed dabeetna nin kale yimid wuxuu idhi adoonta ninkan hayo waa mustawladadaydii waa adoontii aan ka walad dhashaday addoontaydii weeye anaa ka walad dhashaday weladkanna iyadoo milkigay ku jirta ayay uurkiisa qaatay saasuu yidhi isla markaana hal nin oo markhaati ah ayuu la yimid markhaatigiina wuu la dhaartay markhaatigii baa ugu markhaatika hal nin oo markhaati uu keensaday halkii nin baa uga markhaati kacasna dhaartii buu ku xoojiyey horta waxaa sugnaanaya istiilaadkii waladashii wuu sugnaanayaa maxaa yeelay amadan waa xoolo waa waa xoolo xoolahan wuxuu ku sugnaadaa saan soo sheegnay bishaahidin waaxid wa yamiin almuddaci istiilaadkanna wuxuu ka ratimaya ama u ka dhalanaya milkigaas mar hadduu milkigii adoonnimo addoonta u sugnaaday istiilaadkiina wuu ka dhalanaya waaya addoontii marka lagu so wareejinaya ninka waa laga soo qaadaya addoonta gacanta ku hayay asagaa lagu soo wareejinaya laakiin ma sugnaanayo nasabka waladkan inuu walad xor a ah uu yahay oo asagu u dhalay u sugnaan maayo maxaa yeelay nasabku waxa weeye wuu ka duwan yahayo kuma sugnaado shaahid iyo yemiin si hore noo soo dhaafto nasabka wuxuu ku sugnaanaya laba ragga ah ina ka markhaati kacaan meeshana laba ragga ah kama markhaati kicine hal nin baa ka markhaati kacay iyo dhaartii qofkii mudaciga ah saa darteed ma sugnaanayo weladka inuu xor yahayna sugnaan mayso maxaa yeelay shaahidka iyo yemiinku waxa weeye waa xujo naaqisaan horey u soo sheegnay waaya haddaba labadaas ma saddex arimoodba me afar arrimoodba meesha yaalla afartii arrimood labana way sugnaadeen labana mayna sugnaan labada sugnaade waxaa weeye inuu addoontan asaga uu yeesho oo lagu soo wareejiyo in eh, mustawladadiisa ay noqoto hadhow markii uu dhinto ay waxaa weye raasamaalkiisa ka xorowdo labadaa way u sugnaadeen labadan sugnaanina waxaa weeye weladkan inuu nasabkiisi yahay oo asagu ka abtirsanayo iyo inuu xor yahay labadaasna ma sugnaan waxay labadaas dambe waxu u baahan yihiin laba nin inay ka barqaati kacaan walow kaana haddii ay ku sugan yahay biyadii gacantiisa amatun addoon wa waladuha iyo ilmaheedii faqaala u dhah rajulu nin kale wuxuu yidhi haadihi addoontan aad gacanta ku hayso mustawladatii waa tii ii wala dhashay addoontaydii ii wala dhashay wey aan ka wala dhashaday caliqad way gunuday bihaadaa ilmahan macnaha uurkeeda ay ku gurado macnaa ilmahan way uurkiisay qaaday fii milki milkiga dhexdiisa waxalafa ula dhaarto maca shaahidin hal markhaati habata waxaa sugnaanaya alistilaadu waladhashigii baa waxuriyatu iyo xornimadiisa biladhar walow kaana biyadihi haddii waxa weye gacantiisa uu ku sugan yahay hulaamun addoon faqaala u dhaho rajulu nin baa wuxuu idhi kaana lii ilmahanaad gacanta ku hayso ama addoonkan aniga iska lahaa kaana wuxuu ah lii anigu ii sugnaaday wa actaqtuh waana xoreeyey anaa iska lahaa oo horaan u xoreeyey waxadafa wuxuu la dhaartay maca shaahidin hal markhaati falmadhabu muctamad waxa weye intizaacu ilmihii in laga siibayo ninkii waxa wey gacanta ku hayey gacantiisa in laga siibayo waa masiiru inuu noqonayo xoran xor inuu noqonayo nin baa addoon gacanta ku hayay wiil uu addoonsanayu gacanta ku hayay dabeetana nin baa u yimid oo wuxuu idhi wiilkan anigaa lahaan jiray asagoo addoon ah waana xoreeyey dabeetana dacwadii markii laisku qabtay ayaa la yidhi muddaci baa tahaye markhaati keenso hal nin oo markhaatigu keensaday markhaatigiina wuu la dhaartay waladkan ilmahan gacantiisa waa laga siibayaa wiilkan uu addoonsanaya ninkan gacantu ku haya gacantiisa waa laga siibayaa xorna wuu noqonayaa maxaa gacantiisa looga siibaya maxaa l waa addoon addoon buu ahaa markii hore marka ninkaa milkigiisu u sugnaaday maadaama uu qabtay inuu xoolihiisa ahaan jiray waaya xor muxuu ku noqday qiraalkii uu qiray inuu xoreeyey ayuu xor ku noqday waaya marka shaahid iyo yemiin wuu ku sugnaanayaa inuu iska lahaan jiray addoonkan waagii hore qiraalkiisa uu qiray inuu xoreeyena uu ku xoroobay waaya walow kaana hadduu ku sugan yahay biyadii gacantiisa hulaamun adoon faqaala rajulu nin uu dhaho kaana lii aniga iska lahaa adoonkan wactaqtu waana xoreeyey waxalafu la dhaarta maca shaahidin hal markhaati madhabka muctamad waxa weye intizaacu in gacantiisa laga siibayo laga bixinayo ghulaamkaas wamasiiru inuu noqonayo xuran xor walow idacad hadday sheegtaan waraatun dhexlayaal maalan xoole ay sheegtaan xoolahaasoo limuwariihim ninkii dhexalkiisa ay lahaayeen u sugnaa wa aqaamuu marka ay ogaan shaahidan markhaati waxalafa macahu halkaa markhaati ula dhaarto bacduhum barkood akhada bacdigaa dhaartay uu qaadanayaa nasiibahu qaybtiisii wuu qaadanaya walaa yushaaraku lala wadaagi maayo fiihi nasiibkaas wayabdulu xaqu man qof xaqiiba ayaa buraya lam yaxlif aan dhaaranin binukuulihi bisababi nukuulihi aamuskiisa uu aamusay dhaartay ka aamusay ayuu xaqiisii ku burayaa waase goorma in xadara haddii uu xaadir yahay walxaal huwa isaguna kaamilun isagoo kaamil hadduu goobjoog yahay fain kaana haa'iban hadduu yahay mid maqan aw sabiyan ama ilmo yar yahay aw majruuran ama mid waalan yahay falmadhab muctamad waxa wey annahu shaaniga laa yaqbidu inuusan guddoomayn nasiibahu qaybtiisii faidaa zaala cudruhu cudurdaarkiisii haddii uu zuulo xalafa waa uu dhaaranayaa wa akhada wuuna qaadanayaa qaybtiisii biayri icaadatin biayri icaadati shahaadatin ayadoo markhaatigii lagu wuxuu idhi warafo dhaxlayaal ayaa waxay sheegteen xooluu iska lahaa nin ay dhaxalkiisa leeyihiin nin dhintay oy dhaxalkiisa leeyihiin xoolo uu lahaa ayay sheegteen oo nin kale dabcan gacanta ku hayo waxayna la yimaadeen hal oo markhaati ah hal nin oo markhaati ah ayay la halkii nin ee markhaatiga ahaa markuu markhaatigii gutay raggii warasada ahaa ama dadkii dhexlayaasha mid ka mid ah ayaa dhaartay oo dhaar ku xoojiyey horta kaa dhaartay intuu dhaxalka ku lahaa wixii dhaxalka uga soo hagaagayay waa la siinaya nasiibkiisii nasiibka marka la siiyana lala wadaagi maayo kuwa joogan iyo kuwa maqantoona la wadaagi maayaan maxaa yeelay xujada xaqiisi ay ku dhammaystirantay asagoo xujo kaamilu la mar haddii markhaatigiina uu eh, maragtii uu gutay asaguna uu dhaartay xujadii asaga u laakiin ragga kalena saas kale laga raba inay guna dhaartaan dadka kale dhaxlayaasha ah saas kale inay dhaartaan marka ciddii aan dhaaranin ee dhaartii ka aamusay ee warasadii kale ah xaqoodii wuu buraya qof alla qofkii dhaarta ka aamusaa inuu xoolahaas iska leeyahay oo dhaxal u leeyahay waxa wey xaqiisi wuu buraya waa haddiise uu goobjoog yahay isla markaana kaamil u kaamil maxaa looga jeedaa yacni waxa weeye ilmo yar ma aha qof waalan ma aha waa baaliq caaqil qof baaliq caaqil wey haddiise uu maqan yahay ama ilmo yar uu yahay ama mid waalan uu yahay markaa horta qaybtiisii iminka guddoomi maayo waaya laakiin waan eegaynaa waan u sugaynaa haddii cudurdaarkiisii uu zuulo oo kii maqnaa ayaa yimid ilmihii yaraabaa qaan gaadhay kii waallaabaa baraarugay oo macnaha miirsaday marka ayada ah wuu dhaaranayaa qaybtiisana wuu qaadanayaa midkii kolba dhaarta qaybtiisii buu qaadanaya ee xoolahoo dhan la soo celin maayo qaybqayb baa loo soo celinaya nin kasta intuu ku lahaa xoolahan dhaxal kaga soo hagaagay ayanbuu markuu dhaarto la siinaya laakiin markan kuwan dambe ay dib ka dhaaranayaan markhaatigii ma la soo celinaya ninkii waa kii hore oga markhaati ka halkii nin ee shaahidkii hore mar labaad ma la soo celinaya maya lama soo celinayo xataa hadduu intaas sano ka hor uu ka markhaati kacay waxaa weeye la soo celin maayo ila asag markhaatigiisa wuu gutay kanuma dhaaranayo dhaarti ku xoojiraya waaya walaa tajuusu ma bannaano shahaadatun in laga markhaati kaco calaa ficlin ficil wadaalika miaalka zinan zina weeye waqasbin dhac weeye xoolo la dhaco wa itlaafin burburin iyo baabi'in weeye xoolo la baabi'iyo wilaadatin dhalmo weeye ilaa bilibsaari aragti mooyaane watuqbal waa laga aqbali ficilkaasi laga markhaati kaco min asamma dhagoolihii wuxuu ku yidhi ficil ma bannaano in laga markhaati kaco ilaa aragti inaad arkaysa mooyaan ficilkii maxaa ka mid ah maalan zinadii haddaad ka markhaati kacayso zino waa inaad dhahaaga ku arkayso zinada waa inaad dhahaaga ku aragto ma aha in eh, maqal hebel baa zino sameeyey iyo heblaaya waxaa samaysay waxaa kaga markhaati kici karta waa inaad indhaha ku arkayso ficilkii qofka markuu samaynay wa inaad arkayso waay qof khamri cabaya ka markhaati kacaysa wa inaad indhaha ku arkayso waa khamriga cabaya qof xoolo dhacayaad ka markhaati kacaysa waa inaad arkaysa markuu xoolahan dhacay qof xoolo baabiyaad xoolihii ka markhaati kacaysa waa inaad arkaysa markuu xoolaha baabiinay oo lagaaga sheekeyn dhalmaad ka markhaati kacaysa waa inaad indhaha ku arkaysa dhalmadii gabadha markay dhalaysa radaac nuugma waa inaad arkaysa gabadha markay ilmaha nuujinaysa wahaa kada dhagoolihi ma laga aqbalayaa ficilki ficil ma ka markhaati kici karaa dhagoole waa ka markhaati kici karaa maxaa yeelay aragti looga baahan yahaye waxa weeye maqal loogama baahno marka te dhagoolihina sida kayrkiibu la mid yaho waxuu arkaya wاlaqwaalu hadalladii laga markhaati kacay ka caqdin sida wadalika miaal ka caqdin sida caqdigii mucaamalada weeye heshiiskii iyo faskii iyo طalaaqii wix la midka ah yunsharadu waxaa loo shardiyaa samcuhaa maqalkeedu waa in la maqlo waibsaaru qaa'ilihaa kan dhahaya aqwaashaas in la arkayo haddii qowl aad ka markhaati kacayso laba shardi baa la shardigaa inaad qowlkaa dhagahaaga ku maqlaysay markuu qofka dhahayey isla markaa qofkii qowlkaa dhahayay inaad indhahaga ku arkayso waa inaad indhahaga ku arkayso qowlkii inaad dhegtaada ku maqlaysay qaailkii dahayena waa inaad arkaysa markuu ku dhawaaqay waa inaad arkaysa xataa min waraa'i xijaab haddii waxa weeye xijaab idin dhexeeyey oo gidaarka uu ka dambeeyey oo aad maqashay asagoo waxaa dhahaya ma anfacayso waa inaad dhaha ku arkaysa markuu dhahay maxaa marka soo gelaya halkan taleefannada soo gelaya taleefonkii haddii aad qof ka maqlaysa asagoo hadlaya kama markhaati kici karta inuu qofkii yahay maxaa aswaad way ishabbahdaa binaan calaa hada almadhab madhabkeeda marka lagu dhiso waxa weeye taleefa aad degtaada ku maqlaysown waxbay kaga markhaati kici kartid qof inuu eragaas yidhi ama gabadhaa uu furay ama waxa uu qiray kaga markhaati kici kartid wtuqbal waa la aqbalayaa ficilkii min asama qof dhagoolaha walaqwaal aqwaashi ka caqdin sida caqdigii waa heshiiskii iyo shardi waxaa la sardiyaa samcu ahaa in aqwaasha la maqlo wa ibsaaru qaa'ila kii dhahayena in la arko walaa yuqbalu la aqbali mahayo shahaadatu acma indhoole markhaatigii la aqbali mahayo ilaa an yuqira inuu qiro mooyaan qof fii uduni dhegtiisa wax ku qiro oo fayatacalaqa markaa indhoolihii uu ku dhego bihii qofkii ku qiray xataa yashhada ilaa uu kaga markhaati kaco cinda qaadin qaadi agtii bihii waxa weeye qofkaa uu kaga markhaati kaco cala asaxiixi wuxuu idhi indhoole la aqbali maayo markhaatigiisa waa ku saabsan arag wii arag ku saabsan kama markhaati kici karo aqwaashii afcaashii markan way soo gelaysaa afcaashuna arag bay u baahan yihiinba aqwaashuna waa inaad aragtaa qofka waad maqlaysaa hadalkiisa laakiin waa inaad arkaysaa qofka qaa'ilka markuu dhahayay marka aqwaashii afcaashii kama markhaati kici karo ilaa hal suura mooya waxaa loo diiday waxaa weeye maxaa aswaad u ishabahdaa aswaadu way ishabahdaa waxaa laga yaabaa laba qof inay isku codog yihiin oo ismoodsiiyo taasaa dhici karta marka indhoolaha markhaatigiisa lama aqbalayo hal suuro ma la aqbalayaa indhoolaha waa haddii qof uu dhegta wax u saaro tusaaleahaan wuxuuhi islaantaydii heblaayo waan furay saddex baan ku furay maalan ama addoonkaygii waan xoreeyey ama hebel baa xoolaha igule bu dhegta u saaray markuu dhegta u saaray dhab buu ku dhegay u qabtay na xoog badan uu ahaa qof kale markaad kacay ku xoog badnaa suu u hayey u hayey maxkamadii buu keenay markaasuu qaadiga hortiis ka markaad kaca wuxuu ihi ayuha alqaadi ninkan dhegtu ii saaray eraygaas afka intuu dhegta ii saaray oo qiraarkaas qirtay ayaan soo qabtay sidaan u soo qabtay baan ku hayaa waaka marka suuraddaa suuratu dabdi baa lahaa suurada waa la aqbalayaa maxaa yeelay wixi aan ka cabsanayn oo ah inuu ismoodsiiya meesha ka baxday ila qofku wuu qabtayba markuu saa markhaati kacdigta u saaray wuu qabtay marka qof kale kuma khaldami karo walaa yuqbal la aqbali maayo acma ay shahaadatu acma indhoole markhaatigii ilaa yunqira inuu ku qira mooyaan qof fii uduni dhegtiisa udun ilacma fayatacallaqu ku dhego markaa indhoolihii bihi qofkii xataa yeeshada ilaa kaga markhaati kaco cinda qaadin qaadi agti bihi ay bima qaalahu haada qarin wuxuu yidhi uu kaga markhaati kaco cala saxiix muctado haddaan qaban walow xamalahaa markhaatigii hadduu xambaaro basiirun mid indho qaba uma dabeetn camyo indho beelo shayda uu markhaati furayaa in kaana hadduu yahay almashhuudu lahu kii loo markhaati kacayey wa calayhi kii lagu markhaati furayey macruufay alismi waاnasab laba waxa weeye magacooda iyo nasabkoodaba la garanay hadday yihiin ayuu markaa ka markhaati kici karaa wuxuu idhi nin baa asagoo indho qaba markhaati qaaday markhaati uu taxamulay wax arag u baahan ficil maalan ayuu ka markhaati kacay dabeetana windhabeelay qofkii markuu indhabeelay ma gudan karaa markhaatigii asagoo indhihii qaba uu xambaaray nacam wuu ka markhaati kici karaa laakiin bishard ninkan uu markhaati kacayo iyo kuu markhaatiga ku furayo ee mashhuud calayhiga ah labadooduba inay yihiin laba nin oo macruufay alism wanasab laba nin magacooda iyo nasabkoodaba uu garanayo marka ka markhaati kac kara oo marka muxuu leeyahay waxaan ka markhaati kacayaa noolii baa dhahaya dibkeenna beelay waxaan ka markhaati kacayaa hebel hebel inuu u qiray maalan hebel hebel xoolahaas inuu qiray ilan labadii nin buu garanayaa maxaa meesha laga saaray labadii nin hadduusan garanayn magacyadooda see buu qiri marka miyuu taataabani see buu garanaya ilan cayntoodii kale markaa tic karo aragti u baahanta cayntoodii hadduu wejigooda garanayay wejiga aragti u baahan yahay marka si kale uu ku sheegi kara ma jirto waa in isimkooda iyo nasabkooda buu garanayo magacooda iyo abtirkoodaba xataa magaca keliya oo horrey ma anfacayo ila magacyadu isku eg yihiin nin yuusuf la yidhaahdo ayaa u qarin nin axmed la yidhahdo imse yusuf la imse axmed la yidhahdo waa inuu nasabkiisa garanayo yuusuf hebel hebel hebel ayaa wuxuu u qiray ama eh, ku leeyahay xoolo maalan nin la yidhahdo hebel hebel amal haduu marhaatiga ambaaro basiru mid aragii qaba uma dabatan cami wanabalo shayda uu ka marhaati kacaya indhoolahaasi arrinkaas uu e, arkay in kaana hadduu yahay almashhuud lo kii loo marhaati kacayo aley kii lagu marhaati furay macruufay alsmi wanasab labo magacooda iyo nasabkooda la garanayo waman qofkii samica maqlaa qowla shaksin qof odhaahdii aw masra'a ficla ficilkiisa arkaa fandur eeg in carafa hadduu garanayo caynahu cayntiisa hadduu garanayo wasmahu magaciisa wanasabahu iyo e, abtirkiisa shayda caleyhu ku markhaati furaya fii xuduurihi e, xaadiritaankiisa asagoo goobjoogu ku markhaati furaya ishaaratan inshaaruunu ku markhaati furaya farfiiqid wa cinda haybatihi markuu maqan yahay wa mowtihi ama uu dhintay bismihi magaciisa ayuu ku markhaati furaya wa nasabihi iyo waxa weye nasabkiisa abtirkiisa fain jahilahumaa haddii magacii abtirkiiba uusan garanayn lam yashhad ka markhaati kici maayo cinda mowtihi markuu dhinto wakaybatii ama maqayax wuxuu idhi nin haddii uu maqlo qof hadalkii qof maalan qof kale wax u qiraya ama islaadiisa furaya ama ficilkiisii bu arka asagoo wax samaynaya arkay dabeetana wuxuu doonay inuu markhaatigii u guto waan eegaynaa qofkan haddii uu garanaya cayntiisa shakhsigiisuu garanayaa magaciisana wuu garanaya abtirkiisana wuu garanaya marka haddii uu joogo oo xaadir u yahay qofkii laga markhaati kacayey fartu ku fiiqaya magaciisa sheegi maayo waxaa markhaati kacay ninkan iyo hor taagan inuu waxaasi waxaas sameeyey ama ninkan inuu waxaasi waxaas yidhi buu leehay magaciisa sheegi maayo waay cayntu iska markhaati kacaya haddii laakiin eh, uu maqan yahay ama uu dhintay wuxuu ka markhaati kacayaa magaciisi iyo nasabkiisi oo wuxuu leeyahay waxaan markhaati kacaya hebel hebel inuu waxaa sameeyey ama hebel hebel xoolahaas inuu hebel daymiyey waaya haddii laakiin ninkii magiciisii abtirkiisa uusan garanaynin hadduu ninkaasi dhintay ama uu maqan yahay kaa markhaati kici karo sababtu waa maxay de cayntiisa umuu garanaye magaciisa abtarkiisa ma garanayo qofkiina ma joogo oo hadduu farta ku fiqi la qofka intuu wejigiisa aago markuu wejigiisa hubiyo qofkan u dhila mama jooga qofki ama wuu dhintay ama wuu maqan yahay marka ilaa qofkii uu yimaado hadduu nool yahay ama haddii aan la aasinna meydkiisii la keeno maxkamaddii oo markaa wejigiisa intuu aago markuu hubsado inuu qofkii ka markhaati kaco inuu saa yeela mooyaan si kale uga markhaati kici kari maayo walaa yasixu ma ansaxayo taxamulu shahaadati markhaatiin ee lagu xambaaro calaa muntaqibatin calaa mutaraqibatin walaa yasixu ma ansaxayo taxamulu shahaadati markhaatiin in lagu xambaaro calaa waxa weeye niqaaban waa indha qabtay ictimaadna iyadoo la cuskanaya calaa sawtiha codkeeda fain carafaha hadduu garanaya gabadhii bicayniha caynteeda hadduu garanaya oo mase bismin magac buu ku garanaya wanasabin abtir jaaza way bannaantay inuu markhaatigii u taxamulo oo xambaaro ama uu qaado markhaatigii wayashhadu uu eh, gudanayaa qofkii mutaxamilka ahaa gabadhii eh, niqaabka qabtay wuxuu ku gudanayaa markhaatigii bimaa yaclam wuxuu ka ogyahay walaa yajuusu ma bannaano altaxamul inuu qaado oo uu xambaaro eh, markhaatigii calayhaa gabadha mutanaqibada ah bitacriifi cadlin nin cadli ah tacriifintiisa u tacriifidho waa heblaaye waa gabadhii heblaaye hebel ahayd aw cadlayna ama laba nin tacriifintooda markhaatiga kuma xambaari karo calى ashhari qowlka mashhuurka haddaan ku socono walcamalu camalkuna calaa khilaafihi ay jaarin wuxuu ku dareeraya calaa khilaafihi qowlkan aan soo sheegnay si ka duwan ayuu camalku dadku ku socdaa oo macnaha tacriifka cadliga ama cadlaynka waa la qaataa oo shahaadadii waa lagu xambaaraa wuxuu idhi gabadh mutaraqibad ah niqaab qabta ama indhashareer markhaatigeeda ma qaadi karo oo yacnii markhaati laga markhaati kacayo waxa weye gabadhaas ma xambaari karo asagoo cuskanaya sawdkeedo gabadhii way niqaaban tahay wejigeedii ma arko dumarkoo markay niqaaban yihin dee lama kala garanayo qofka ille wejiga ma lagu gartaa marka ictimaadan calaa sawtiga codkeeda keliya inuu dhegaysto ma bannaan inuu markhaati ku qaado maxaa yaele aswaadu shabihi kara heblaayo weeyaanoo codkeeda waan garanayaa ma soconayso haddii aad rabto inaad markhaatigeeda aad qaaddo waa inaad ad wejiga fayd ood wejigeeda egtaa haddaba hadduu caynteeda garanayo gabadha ama isim iyo nasab uu ku garanayo gabadhan caynteedu garanaya magaceediy ama magaceeda nasabkeedu garanayaaba markaa way bannaan tahay inuu shahaadadii waxa weeye taxamulo niqaabkiina dhib maayo niqaabkii markaa dhib maayo waxaana ku filan inuu dhaho wejiga fayd hadduu magaceeda garanayo se u hubiyo markuu markaa markhaatiga gudanayo gabadha mutanaqibada ah ee horay markhaatigeedi u xambaaray ee magaceedii ama iyo nasabkeedu garanayey ama caynteedabuu garanayey isla markaa uu iska hubiyey markuu doonayay inuu markhaatigeeda uu guto wuxuu ku gudanaya intuu ka og yahay bimaa yaclam wuxuu og yahay ee la soo sheegay ayuu markaa markhaatiga ku gudanayaa hadduu caynteedu og yahay caynteedu ka markhaati kacay gabadhanuu leeyahay markuu magaceedii nasabkeeda garanaya hadday maqan tahay ama ay dhimatay oo la aasay waxa weeye wuxuu leeyahay heblaayo hebel hebel ayaa markhaati ka ah saasuu leeyahay haddii laakiin caynteeda inuusan garanayn magaceedii abtirkeeda uusan garanayn maxkamadda waa in gabadhi la keenaa oo la dhahaa wejiga fayd oo wejigeeda eegaa oo hubsadaa wejigeedii waaya markaasuu eh, ka markhaati kacaya sifadeeda markuu iska hubiyo laakiin ma bannaano inuu markhaatiga ku xambaaro bitacriifi cadlin aw cadlayn nin cadli ah ama laba ninoo cadlayn ah hadday gabadhii ninka u sheegaan oy dhahaan waa heblaaye waa gabadhi aad garanaysee ina hebel ninkii hebel ahaa uu dhalay gabadhii hebel hebel uu dhalay weeyaan taas ma soconayso waaya laakiin wuxuu idhi imaam nawowi walcamalu calaa khilaafi qowlkan asharka ah lidkiisaa lagu camalfalaa oo ma maxay bimacnaa calliga ama calaynka tacriifkooda waa lagu taxamulaa shahaadada saasuu ka wadaa saasi dadku ay sameeyaan amaliya saasa la sameya bul lakin qowlka muctabadka ma ah qowlka muctabadka waa qowlkaa hore aqwaal waxaa jirta daciifa lakin dadku ay ku dhaqmaan wاlcamalu calى hada walaa yasixu an asixi maayo taxamulu shahaadati markhaati in lagu lagu xambaaro calaa mutanaqibatin gabadh niqaaban ictimaadna iyadoo la cuskanaya calaa sawtiha codkeeda fain carafaha hadduu gabadhi ku garanayo bicayniha caynteeda hadduu garanayo caynteeduu garanaya shakhsiyaddeeduu garanayaa aw mase bismin magac buu ku garanaya wanasabin iyo abtir jaaza way bannaanta inuu shahaadadii taxamulo wayashhad uu markhaati kacaya cinda aladaa'i markuu shahaadadii gudanayo bimaa yaclam wuxuu ka og yahay iyuu ku gudanaya shahaadadii walaa yajuusu ma bannaan ataxamulu inuu xambaaro shahaadadii calayhaa gabadha mutanaqibada uu ku xambaaro oo macnaha shahaado uu ku xambaaro bitacriifi cadli nin cadli ah tacriifintiisa ama baristiisa uu baraya iyada ama uu aqoonsiinayo aw cadlayna ama lama noo cadlayna cala alashhari qowlka shuurada badan haddaan ku soconno walcamalu camalkuse calaa khilaafi ka ashharka ah si ka duwan weeyaan walow qaamat hadday qunto oo la helo bayinatun markhaati calaa caynihi shaygii muddaa calayhiga ah la sheeganaye cayntiisa Eh, alaa ayni cayn mud alh qofkii mud alhi cayntiisa haddii markhaati uu ku qumo bixaqin xaq laga markhaati kacayo faalaba dabeetana uu codsado almudaci qofkii wax sheeganaya atasjiira in loo qoro bidalika arrinkaas sajal qaadqaadiga wuxuu qorayaa bilxilyati sifuu ku qorya ee tilmaan lal isma magacii qori maayo lal ismi laa yusajilu bilismi magacii ku qori maayo wanasabi iyo nasabkii maa lam yahbutaa haddayna sugnaan wuxuu idhi haddii markhaati uu ka markhaati kaco bayino dhammaystiran oo kaamil ah ayaa ka markhaati kacday qof mudaci ah calayhi ah qof wax lagu sheeganayay cayntiisa ninkan ayaa xaqaa lagu leeyahay saasaa laga markhaati kaca dabeetana qofkii mudaciga ahaa ee xaqa sheeganayey ayaa qaadigi wuxuu ka codsaday in qaadigu u qoro arrinkaas ii qor buu hi qaadi bilow uu dib ka inkiraay qaadigu muxuu qoraya ila qofkan magaciisa lama sheegin cayntiisa laga markhaati kacay markaa qaadigu wuxuu qorayaa bilxilyati sifaadkii ninkan laga markhaati kacay ee mudda calayga ah ayuu qoraya oo wuxuu leeyahay agtayda waxaa yimid nin magaciisa la yihahdo hebel hebel oo sifadiisu sidaas sidaas tahay wuxuuna ku sheegtay nin waxaa weeye mudda calayhi ah oo sifaadkiisu ay sidaa tahay oo dherarkiisu saas yahay gaabnidiisa caddiinkiisa madowgiisa hadduu buuray hadduu dhuuban yahay hadduu waxa weye nin indha madmado wahaakada tintiisu haddii tin adag haduu tin jilicsaya sifaadkiiso dhan buu ka dabagelaya qaadigu ninkaas ayuu xaqaa ku sheegtay laba ninna cayntiisa ka markhaati kaceen saasuu leeyahay dhihi mahayo laakiin ninkaa magaciisu yahay hebel hebel hebel hebel dhihi maayo maxaa yeelay bayinada mayna ka markhaati kaceen magaciisa iyo nasabkiise cayntiisa ka markhaati kacday waaya wuxuu ihi qaamad hadday qunto laakiin haddii magaca iyo nasabka hadday wax kale ku sugnaadaan markhaati kale hadday ku sugnaadaan ama ciqaaday cilmigiisa ku sugnaadaan marka wuu qori karaa magaciisa iyo nasabkiisa hadduu qaadiga og magaciisa iyo nasabkiisa wuu qori karaa walow qaamad hadday ka markhaati kacdo bayinatun bayino calaa caynihi calaa cayni almudaca calayhi qofka wax lagu sheeganaya cayntiisa hadday bayino ka markhaati kacdo fatalaba codsado almuddaci qofki wa shegay tasjiir in loo qoro sajra alqaadi qaadigu wuxuu qori doonaa bilxilyati tilmaam wuxuu qori maayo wanasab iyo nasabkii ku qori maayo maalam yadbutaa labadaa haddayna sugnaanin walahu waxaa qofkii shaahidka ah sugnaaday oo xaq u leeyahay ashahaadatu inuu ka markhaati kaco bitasaanuci faafid inuu ku markhaati furo ayaa u bannaan calaa nasabin nasab inuu ku markhaati oo markhaati uu ku oogo tasaamucaya faafidaa awgeed nasabkaasoo min abin aabba xaggii ka ahaada oo qabiilatan qabiila xaggeed ka ahaaday wakada waxa lamid a ummin hooye xaggeed ka ahaday fil asax wa mawtun geeri saasoo kale wey tasaamuci buu ku sugnaadaa laa cidqun xornimadii ku sugnaan mayso walaa'un iyo waxa weeye welihii wwaqfun waqafkii wanikaaxun guurkii wa milkun iyo milkigii fi asax muctamadaan qaban qultu qaala nawi wuxuu yidhi alasax muctamad waxa wey inda almuxaqina muxaqiinta agtooda wal aktharin culamada badankood fi ljamiic intaas soo sheegnay baa aljawaazu inay bannaantahay tasamuc in lagu soo wallahu aclam wuxuu idhi qofkii shaahidka ahaa shahaadadii wuxuu ku gudan karaa waxa la yidhahda tasaamuc horey waxaan u soo sheegnay shahaadada in loo shardiyo wixii ficil ahana aragti wixii qowl ahana waxaa weeye maqal iyo inaad aragto qofkii qaa'ilka ah horaan u soo sheegnay haddana wuxuu sheegayaa wax labadaa midna aan ahayn oo markhaatigii lagu gudan karo oo waa maxay waa istifaada wax loo yaqaano tasaamucna waa la dhahaa istifaadana waa la dhahaa warkan inuu faafo arrinkan dadka dhexdiisa inuu ku faafo oo wax inkirayaan aan la arag istifaadadaas culamadu isku waafaqsan istifaadada waxaa weeye lagu markhaati furi karo istifaadadu waxay ku xasilayso isku khilaafsan yihin dibun maalif inooga sheegi doonaa waaya marka istifaadada maxaa lagu sugi karaa waxaa lagu sugi karaa nasabka aabbaha ka sugnaaday ama qabiilka inankan ama inantan waxaa dhalay hebel hebel adu markuu dhalay maad arkaynin laakiin waa istifaada yani dad badan buu ku faafay oo de aad fara badan dad badan baa sheegay marka arrinkaasaad cuskatay ama inuu ina qabiilkaas yahay ninkan inuu qabiilkaas ka dhashay istifaadaad ku ogaatay bilistifaada ninkan waxaa dhalay gabadhaasaa dhashay waa hooyadii hooyada khilaaf baa yada ku jira hooyada maxaa khilaaf loo geliyey maxaa hooyada ayadoo dhalaysa oo mulaysa waa la arki lagu sugi karaa laakiin aabbaha iyo waxaa weeye qabiilka iyo laguma sugi karo markhaati markhaati laguma sugi karo waay geerida sidoo kale istifaado waa lagu sugi karaa haddii geerida qofka ay faafto hebel inuu dhintay laakiin waxaan ku sugnaanaynin buhi istifaadadii cidqi addoon la xoreeyo iyo walaagii addoonkaa la xoreeyey waqafkii xoolaha la waqfay nikaaxii guurkii milkigii inuu qofkani waxa iska leeyahay oo waxa xoolihiisu yihiin gaariga iyo guriga inuu leeyahay maalan laakiin manawiga ka daba tego wuxuu yidhi sida asaxa ah ee muxaqiintu culamada muxaqiinta u badiyeen iyo culamada badankoodba dhammaan waa lagu sugi karaa istifaado waxaa soo sheegna o dhan cidqiga iyo walaaga iyo waqafka iyo nikaaxa iyo milkiga intaaba istifaado waa lagu sugi karaa maxaa yeele waa arrimo joogta oo mu'abad ah haddii muddo dheer ay waxyaabahan sii jiraan way adagta in markhaati lagu ogaa gurigan inuu qofkan iska lahaa maalintuu guriga iibsanaya ama guriga dhisay wa laga yaba inaan cidna aysan joogin marka baahida yaa keenaysa in lagu sugo istifaada waaya wuxuu idhi washardu tasaamuci faafitaanka shardigiisu waxaa weeye samaacuhu tasaamuca in laga maqlo min jamcin koox yu'minu laga aamanya tawaaduhum inay ku heshiiya cala alkadibi been waqiila waxaa yakfi waxaa ku filan min cadlayni laba qof oo cadlayna in laga maqlo tasaamuc aan soo sheegayna istifaadada ah tasaamuc waa istifaado waxaan inuu faafo oo dadka dhexdiisa ku faafo waxaa shardigiisu yahay in laga maqlo koox dad ah oo aamin laga yahay inay ku heshiiyaan been daabidka tasaamuc haddaba kaas hal qof kuma filo inaad ka maqasho laba qof kuma filo saddex qof kuma filo waa inaad koox dad ah oo gaadhay xad ayna suuragal ahayn inay been ku heshiiyaan maalan tobannaan qof baad ka maqashay warka oo meelo kala duwan jooga mustaxiil inay been ku heshiiyaan dadkaas taasaa tasaamucun ah istifaada marka suuragalma in waaas dadkaas o dhan been inu ku heshiya suuragal maa marka tasaamuca markhaatiga lagu fulin karo waa wax dadka ku faafay oo gaadhay xad dadka aad ka maqashay aysan been ku heshiin karin kaa wey tasaamuca lagu sheegayo qiil ba wuxuu leey maya laba cadliin baa ku filan laba cadliin hadduu ka maqlo ku filan laba ninu cadliin hadduu ka maqlo ku filan hadduu khabarkooda ku kalsoon yahay wey wuxuu idhi washadu tasaamici faafitaanka shardigiisu waxa wey samaacuhu tasamuci laga maqli min jamcin koox yuman laga aamin tawaaduhum inay ku heshiiyaan cala kadibi been waqiila waxa yakfi waxa ku filan in laga maqlo samaacuhu in laga maqlo tasaamucaas min cadlayn laba qof oo cadlayn ah walaa tajuusu ma banaano ashahaadatu markhaatiga in lagu gudo ama lagu eh, furo calaa milkin eh, milki inuu qofkan waxaan iska leeyahay bimujaradi yadin gacan ku hayn keligeed inuu hay gacanta ku hayo oo haygaa gacanta ku hayo keligeed in ad markhaati kacdo in waxaan iska leeyahay ma banaano walaa biyadin gacan ku hayn iyo inaad oga markhaati kacdo wa tasarufin iyo tasaruf uu waxaan ku tasarufayay fii muddatin muddo qasiratin oo gaaban wa tajuus way bannaan tahay in looga markhaati kaco waxaan inuu iska leeyahay milkigii biyadin gacan ku hayn iyo tasaruf tasaruf fii muddatin muddo طawiilatin oo dheer muddo dheer hadduu waxaan gacanta ku hayay isla markaana uu maamulayey uu ku tasarufayay waad oga markhaati kici kartaa wa sharduhu tasarufka laakiin shardigiisa waxaa weeye tasarufu mulaakin dad milkiilayaal ah waxa weeye tasarufkood min suknaa degid ah wa hadmin dumin ah wa binaayan dhisid ah wa baycin iibin ah wa rahan raandhigid ah wuxuu ku yidhi milki qofkan inuu waxaan iska leeyahay markaad ka markhaati kacayso ma bannaano bimujarad wixii inuu gacanta ku hayo ood aragtay bas ah inaad oga markhaati kacdo tusaale ahaan qof baad ku aragtay asagoo gaari sita gaari wataa oga markhaati kici kartid hadduu ninka la gaarigaa ku qabsado ninkana gaariga iskale maaa y asagoo gaarigaa kaxaysanayaan ku arkay halay maalmahan ba asaga gaariga wata oga markhaati kici kari maysa sababtoo ah waxaa dhici karta in qofka gaariga la ammaanaysiiyey in laga kireeyey in loo yar dhiibey waxyaaba badan baa suuragala ah. marka gacantu keligeed ma tusinayso milki waaya sidoo kale hadduu shaygan gacanta ku hayey muddo yaroo kooban isla markaa uu ku tasarufayay muddadaa kooban shaygan taana waa markhaati kici kari maysa maxaa yele waxaa suuragal inu wakiil yahay tasarufka uu ku tasarufaya shaygan uu dhisaya hagaajinaya muddada yarta kooban waxaa laga yaaba in la yidhi gurigaa dayac tir oo bal gurigaa ka shaqee iskana deg muddadaas isla markaa gurigaa dayac tir marka gurigaa uu dayac tiraya ama uu kiraynayo ama uu yar maamulaya muddadaa kooban ee bilaha maalan ma tusinayso inuu iska leeyahay laakiin waad ka markhaati kici kartaa qofkan inuu hantidan leeyahay haddii muddo dheer uu hantidan gacanta ku hayey isla markaana uu ku tasarufayey muddo dheer sanawaad buu gacanta ku hayey tusaalahaan wuuna ku tasarufay weliba waxaa shardi ah tasarufkaasi inuu yahay tasaruf mullaag horta gacankuhayntaa dheer iyo muddada dheer uu ku tasarufayey isla markaa wax ku qabsadaan la arag wuxuu faa'iidanayaa male xoog badan inuu qofka iska leeyahay waaya waxaa shardi laakiin tasarufa ku tasarufayo gacan ku hayn keliya ma anfacayso inuu ku tasarufayo tasarufka inuu yahay tasaruf mullaak dadka hantilayaal ama xaqlayaala tasarufkooda oo waa maxay inuu gurigii degayo inuu duminayo markuu doono inuu dhisayo inuu iibinayo inuu halu dhigayo saas ugu tasaruf tasarufaadka noocaasoo kale ku tasarufayo muddo dheerna gurigu gacanta ku hayo taa waxay tusinaysaa inuu iska leeyahay cidnana aynu ku qabsan marka waad markhaati kici kartaa waaya wuxuu ihi walaa tajuusu ma bannaan ashahaadatu in looga markhaati kaco calaa milkin milki bimujaradi yaddin gacanku hayn keligeed walaa biyadin walaa tajuusu ma bannaan ashahaadatu markhaati biyadin gacanku hayn wa tasaruf iyo tasaruf wada socda fii muddatin muddo qasiiratin oo kooban wa tajuusu way bannaan tahay in laga markhaati kaco gacanku hayntii iyo tasarufkii fii muddatin muddo dawiilatin oo dheer filaa sax muctamadaan qabanno wa sharduhu tasarufkaa waxa weye gacanku haynta la socda waxaa shardi ah inuu ahaado tasarufu mulaakin milkiilayaal tasarufkood min sugnaa degitaan ah wa hadmin dumin ah wa binaain dhisid ah oo baycan iibin ah warahan rahandhigid ah iyo ijaaradii iyo kirayntii wixii la halmaada wa tubna waa lagu dhisayaa shahaadatu licsaari caynimada markhaatigeeda calaa qaraa'ina astaamo wa makhaa'ili durri iyo waxaa weye dhibaatada waxyaabihii moodsiinayey walidaaqati iyo faqriga wixii mala gelinaya ama ku moodsiinaya wuxuu hadaad qof kaga markhaati kacayso inuu mucsir yahay qof maalan dayn lagu lehay ayaad kaga markhaati kacaysaa inuu mucsir yahay oo cayr u yahay usan xoolo uu deyntiis kaga bixi usan haysan si aan loo xidhin de qofki ila hadduu muusir yahay uu diido mumaadil buu noqonayaa oo markaa waa la xidhaya xabsiga lagu tuuraya laakiin hadduu mucsir yahay ilahi baa yidhi fanadiratun wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara waaya qofka marka markaad ka markhaati kacayso inuu mucsir yahay waxaad cuskanaysaa astaamo qaraa'in waa qaraa'in dee qarsoon oo qofkan axwaasha mucsirkaad og tahayba gurigiisaba daba lagama shido ciyaalkiisama ciid siiyo tusaalaha hadduu kira degay maalin kasta waxa wey bishi markay dhammaato waxaa loo haystaa kiradii guriga oo waxa wey ninkiibaa u hanjabay inu guriga ka saarayo inuu caydhyaa muuqata marka xaaladiisa hoosaad la socotaa taa waad kaa markhaati kici kartaa waxaa kaloo ad kaa markhaati kici kartaa makhaa'il dur waa waxyaaba kumala gelinaya ama kumoodsiinaya inuu qof kani dhibaataysan yahay oo xaaladiisu iska liidato oo fakri uu ku sugan yahay marka waxyaabahaas iyo qaraa-inta markaad isku geysato qaraa-intii hoose eed ka ogeyd iyo calaamadaha iyo astaamaha ka muuqdo qofkan dharkuu qabo waa dhar busaardaysan waxa weeye xataa basraac ma haysto wuu lugeeyaa maqaaxyada qaaliga ma fadhiisto cunto yani qaaliga ma dalbado dhar qaaliga ma soo iibsado waxyaaba astaama aad ku aragta ninka tusinaya qofka inuu de iska danyar yahay marka waad ka markhaati kici kartaa inuu qofkan yahay mucsir waad ka markhaati adoon dee xoolihiisa hoose baan ogeyn laga yaaba inu xooluhu aasan yahin dad waxaa jira xoolaha aasanayo de aan la ogaan karin allahu aclam lakiin nanu eh, naxkumu bidawahir wallahu yatawala asaraa'ir kutubna waa lagu dhisayaa shahaadat اlicsaari caynimada markhaatigeeda calaa qaraa'ina astaamaa lagu dhisaya wa makhaa'ir duri waxa weye waxyaabihii mala gelinaya aan ku moodsiinayey dhibaatada walidaaqati iyo faqriga halkaa inoogu joogo wallahu tacala aclى waclam wsala اllah wslm ala nabiyina mxamed